بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد باب الأخبار والخبر اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا منه نوع قد نقل تواترا للعلم قد أفادا وما عدا هذا اعتبر أحادا فأول النوعين ما رواه جمع لنا لمثله عزاه وهكذا إلى الذي عنه الخبر لا باجتهاد بل سماع أو نظر وكل جمع شرده أن يسمعوا والكذب منهم بالتواطي يمنعوا ثانيهما الأحاد يوجب العمل العلم لكن عنده ظن حصل لمرسل ومسند قد قسما وسوف يأتي ذكر كل منهما فحيثما بعض الرواة يفقد فمرسل وما عداه مسندون للاحتجاج صالح للمرسل لكن مراسل للاحتجاج صالح للمرسل لكن مراسل السحاب تقبل كذا سعيد بن المسيب اقبلا في الاحتجاج ما رواه مرسلا وألحقوا بالمسند المعنعنا في حكمه الذي له تبينا وقال من عليه شيخه قرا حدثني كما يقول أخبرا ولم يقل في عكسه حدثني لكن يقول راويا أخبرني وحيث لم يقرأ وقد أجازه يقول قد أخبرني إجازة بسم الله الرحمن الرحيم باب بيان الأخبار وحكمها waxaynu baabkan ku arki doonaa haddii rabbi ogolaado alakhbaar wa xukmiha wa xukmuhaa akhbaarta iyo xukunka ay akhbaartu leedahay haddaba ereyga alakhbaar ah waa jamac marka hamsaha la fadxiyo een ikhbaar la odhan haddii hamsaha la kasriyona waa masder akhbare ka yimid kolkaa fadxaha hamsaha ayaynu qaadanaynaaye ereyga alakhbaar waa jamcu khabarin weeyi khabar la jamciyey ayuu noqonayaa ereyga akhbaar waa jamcu khabarin khabarka waxaa loo yaqaanaa nooc gaar ah oo qowlka ka tirsan sheekhaana inoo tacriifini inshaha ayuu ka soo horjeedaa waxa run iyo been yeelan kara ayaa khabar la yidhaahdaa maxtamala sidqa walkidba lidaatihi ayaa khabar lo odhanaya shaygu inuu run ixtimaalo oo run uu noqon karo iyo inuu been ixtimaalo oo been uu noqon karo marka daatadiisa uun la eego een qaa'ilka la eegin waa khabar markaa run iyo been hadduu yeelanayo hadallada ayaa loo qaybiyaa hadal run iyo beenba yeelan kara iyo hadal aan yeelan karayn labadaa midna oo inshi'a haddaba khabar iyo inshe way iska soo horjeedaan khabar iyo inshe khabar wuxuu ahaa wax sii jiray oo warbixin laga samaynayo inshuhuna waa waxaan sii jirin oo hadda la samaynayo waxaa hadda dib laga samayn doonaa muxuu been noqon karaa ama runba noqon kara maba jirin layne oo lagama warramaye waxaa la yidhi nuqdada ay ambiyadu ku kala duwan yihiin ama inta badan ay isku khilaafi karaan waa dhinaca inshaha weeye akhbaarta ma aha maalan hadduu nebi ilaahay soo diray hadduu yidhaahdo qiyaama dhici doonta oo rasuul ilaahay soo diray uu sheego inay qiyaama dhici doonto rasuul kale ma odhanaya ma dhacayso hadduu rasuulka la yidhahdo ma dhacayso o la yidhah waa laba sharci oo kala duwan dee waxa weeye arrin khaldan baa meesha ka soo baxaya waayo waa isbeenin ma og tahay ambiyadu mee nuqdooyinka noocaaya iskuma khilaafsana in ilaahay keligii la caabudo inay qiyaama iman doonto in ummaddan la xisaabin doono in la wada dhimanayo layskuma khilaafsano khadaayaadka noocaas oo kaleha ah. laakiin waxaa lasu lagu kala duwanaan karaa salaada intaa tuko iyo intaa ha tukanina intaa tuko iyo dee waxa weeye run iyo been iyagu male wixii amar iyo wixii nahyiye iyo run iyo been male oo waa inshaha insha iyo qadaayaadka noocaasa way ku kala duwanaan karaan haddaba khabarka waxaynu nidhi waa waxa run iyo been yeelan kara ee ama run noqon kara ama been yeelan noqon kara runta iyo beenta dib ugu noqon mayne horay ayaynu u soo tacliiqinay oon uga soo hadalay iyo halka laysku beegbeegayaa halkay tahay saddexda nisbo nisbada kalaamiyada ah iyo nisbada khaarijiyada ah iyo nisbada dihniyada ah saddexdaa nisbo kuwa laysku eegayo horaynu uga soo hadalay socaynkaamahayn kolka cashirkii aan kaga soo hadalay ardaygu dib ayuu ugu noqonayaa markuu qiimaynayo maxaa runa maxaa sabeena laakiin ha ogaado waasida inayna jirin run iyo been wax u dhaxeeya oo khabarku uu faa'iideeyo ma jiro siday muctasiladu sheegeen qaarkood ila waxay dhahen ninka waalan hadduu warramo runna maaha beenna ma aha waxaa noo daliila bay yidhaahdeen aftara cala allaahi kadiban an bihi jinna ilaahay baa rasuulka gaaladii baa rasuulka ku tidhi suu ilaahay inooga xikaayoonayo aftara cala allaahi kadiban ma ilaahay buu been ku dul samaysanayaa nebi maxamed ambihi jinna mise wuu waalan yahay oo isagoo waalan buu warramaya kolley ma rumaysna oo waa run iyagu ma leh waayo waxaynu ognahay inay qiyaamada iyo bacsiga iyo xisaabtabay diidanaayeen ma rumaysna qadaayaadkaa kolka waxay dhahe aftaraa bihi aftaraa cala allaahi kadiban ma ilaahay buu been ku dul samaystay ambihi jinna mise wuu waalan yahay oo junuun iyo waallibaa ku sugan kolka nin waalani hadduu warramo run maaha oo qadeedda mayna rumaysnayn beenna ma aha oo aftara bay qaabiliyeen oo amtani waa mucaadali bay halkaasay la mareen culimmadu markay macneeyeen waxay u sheegeen amta inay mucaadalo tahay la gelay alkhbaar fii xaali اljini waxay qaabiliyeen alftira laakiin iftirahan ay muctasiladu ka dhigeen mulaqulkidbiye iftiruhu maaha mulaqulkidbi iftiruhu waa beenta ta ugu xun waa adigoo og in waxani been yahay inaad samaysato bahal taagan ayaad samaysanaysaa dhisaysaa waanad og tahay inay been tahay waa aliftira laakiin alikhbaar fii xaali اljini waa kidbigii aadiga ahaayo iftira ma aha bay leeyihiin halka ayay la mareen wاlkhabaru khabarku allafdu waa lafdiga almufiidu faa'iideynaya macno almuxtamilu ee badha sidqan run iyo wakidban beenba khabar waxaa loo yaqaanaa allafdu waa lafdi lafdi kolley beryahanba waan sharxaynay waxaa lafdi la wاlkhabaru khabarku allafdu waa lafdi cod iyo xuruf ayuu sitaa almufiidu waa mufiidoo macno ayuu faa'iideynayaa haddaba mufiidkani ma mufiidkii kalaamka ah mise waa mufiidkii kelmadda horta labada mufiid ma kala duwanaayeen ma mufiidkii kalaamkaan ujeednaa mise mufiidkii kelmadda kii kalaamka ayaynu ujeednaa almuxtamilu wuxuu baraa sidqan run iyo wakid bambeen wuxuu noqon karaa run sidoo kale wuxuu noqon karaa been run iyo been ba noqon karaa kaa ayaa horta khabar loo yaqaana waxa inaga baxay muhmelku muhmelkuu inaga baxay oo lama yidhaahdo muhmelka lama yidhaahdo waa khabar waxaa kaloo inaga baxay inshihiina uu inaga baxay sidaa amarkii iyo nahyigii iyo istifaamkii iyo oo iyagana khabar lama yidhaahdo haddaba khabarkii run iyo been maadaamuu yeeshay labuu u qaybsamay tawaatur in lagu soo naqliyo iyo aaxaad in lagu soo naqliyo minhu waxaa ka mid a nawcu nooc nooca oo qad nuqila la soo naqliyey tawaaturan tawaatur ahaan loo soo naqliyey tawaatur tawaaturkani waa masder oo qablalaakhirkoo ta'da abaa ah la goday tawaaturan maadaamuu masder noqday ismiba weeye waa layska tanwiiniyey tawaaturan laakiin ficilkiisa ta'daa kor dhignayd oo muxuu ahaa tawatara ficilkii tafaacala buu ahaa tawaatara ah waa tataabaca wey israac raacay ayaa la yidhaahdaa hadda tawaaturku waxa weeye xaddu tawaatur xad loo yaqaano ayaa jira oo waa in warka ay dad sheegaan beenan isku waafaqi karaynin xaddu tawaaturku tiro go-an iyo raqam la sheegi kara ma leeyahay jawaabtu waa maya xaddu tawaaturku raqam go-an ma leh oo lama odhan karo warkaa waa inay boqol sheegaan ama warka waa inay toban sheegaan waxaa la eegayaa uun duruufta warniyow tira intaa la egi warka ay sheegto iyagoon is ogeyn oon isku meel joogin warka ay sheegaan been ma noqon karaa waa maya waa xaddu tawaatur haddaba xaddu tawaaturku cilmi inaan ku camal wuu waajibiyaa inaan ku camal falno xadiid haddii rasuulku inoo soo la soo wariyo rasuulka laga soo wariyo xadiidkaana dariiqa lagu soo wariyey tawaatur ama xadu tawaaturba uu gaadho waajib bay inagu tahay inaan xadiidkaa ku camal falno waa qasab bay inagu tahay inaan ku camal falno oo camalka uu inagu waajibinayaa waxaa kaluu waajibinayaa yaqiin inaad ogaato hadalkii rasuulka inuu yahay sala allahu alayh wasalam ama warkan yaqiin baad u ogaanaysaa nuqdadanu ka hadlaya yaqiin inay tahay si dhab ah ayaad u ogaanaysaa kolka waxaa la idhaahdaa xadiidka mutawaatirka ahi camalna wuu waajibiyaa cilmina wuu waajibiyaa yaqiin ah yaqiin ba shaygani kuu noqonaya shaki ma yeelan karo been maba noqon karaba waa hubaalba weey laakiin hadduu xadiidku aaxaad noqdo xadiidku hadduu aaxaad yahay ama ha ahaado casiiskii ama ha ahaado gariibkii ama ha ahaado mashhuur e xadiidku hadduu aaxaad yahay oo dariiqa lagu soo gudbiyey dariiqii aaxaadka uu noqdo xadiidka aaxaadka ihi camal wuu waajibinayaa oo waxaad u deliishanaysaa inaad ku camal fasho waad u deliishani waad ku camal falaysaa laakiin cilmi yaqiin ah miyuu keenayaa waa maya buu sheekhu ku yidhi yaqiin ma keenayo oo ixtimaal baa geli kara inuu qofkani ismoodsiiyey ixtimaal ayaa iman kara inuu laakiin tawaaturka ixtimaal ma leh ixtimaal tawaaturku wlkhabaru khabarku alladii ka wee allafdu lafdiga weeyi almufiidu faa'iideeye macno almuxtamilu ee barhaya sidqan sidqi run ah ayuu barhayaa wa kidban beenna wuu barhayaa been iyo run buu noqon karaa minhu waxaa ka mida khabarkii nowcun nooc baa ka mida nooca oo qad nuqila la soo naqliyey tawaaturan tawaatur lagu soo naqliyey hadduu tawaatur lagu soo naqliyo qad afaada wuxuu faa'iideeyey lilcilmi cilmi ayuu faa'iideeyey warkan inuu yaqiin yahay baad ogaatay oo yaqiin buu kuu faa'iideeyey waa qad afaada lilcilmi cilmi ayuu faa'iideeyey kol hadduu cilmi faa'iideeyey camalka ka fududna wuu ka horeeyaayo inaad ku camal fashana waad ka faa'iideysaa wamaa cadaa haadaa kan tawaaturka faa'iideynaya waxaa ka soo hadhay ictabir u qiimee aaxaadan aaxaad inuu yahay u qiimee xadiidku hadduuna tawaatur faa'iideyn una tawaatur gaadhin maxaa loo qiimaynayaa aaxaad baa loo qiimaynayaa inuu yahay xadiidkani waa xadiid aaxaad ah waa casiiskii iyo hariibkii iyo mashhuurkii hariibku muxuu ahaa xadiidka goormaa hariib la odhan jiray dabqadihiisa dabqad ka mida tirada warisay markay imisa tahay hal markuu wariyo ayaa la odhanaya xadiidkani waa hariib eeg waxa weeye maalan dabaqaad buu xadiidku maraa dabaqaadka dabqadda ugu badani laba boqol ba ha gaadha hadday doonto shan boqol ba ha haday doonto dabqaddu ugu yaryaha loogu magac daraa maalan warkaan anigu sheego ee sheekh maxamed u sheego ee sheekh cumar uu u sheego uu sheekh caamir u sheego bal hadda imisa dabquu maray afar dabqa maaha sheekh maxamed dabqadiisaasi iyo dabad baa lagu tilmaamaya tiisaasoo dabaqada ah, waxa la rabaa inay maxay noqoto casiiz hadii la rabo ariib hadii la rabo ariib waa hal dabad hal waxaa laga yaaba sheekh maxamed in shan boqoloo qof uu la wariyey uu warkaa la maqlay shan boqol idinkoo aan warkaa idiin sheegay ma ariib buu noqonaya markaa dabqadaadaa ariib ma yahay may maaha tawaaturba weeyi eh, sheekh cumar unbaad u sheegtayo sheekh cumarna kun baaba markaad u sheegaysay la joogay kun uu kasii daray xadiikii tawaaturkiibuu ku jiraa sheekh cumar unbaa u sheegay sheekh caamir oo sheekh caamirna kelidiibuu noqday xadiidka mutawaatir baynu ku tilmaami oo dabqadda sheekh maxamed baan eegi ma mutawaatir baan ku tilmaamay oo dabqadda sheekh cumar baan eegi ma waxaan ku tilmaami qariib inuu yaho dabqadda sheekh caamir baan eegi yaan eegaya dabqadda uu ugu yar yahay unbaa la eegayaa dabqadda uu ugu yar yahay ayaa loogu magac darayaa waa ariib baa la odhanaya xadiika ila ruwaadiisii baa mid noqotay maalan intaa xadiidka goormaa casiiz la odhan jiray ilan aaxaadka ah, u qaybsamaye goormaa casiiz la odhan jiray markay dabqadiisa warinaysaa imise tahay laba qof markay yihiin baa casiiz la odhan haddaba maalan haddii sheekh maxamed warkaa uu wariyo oo shan boqol isagoo ah uu wariyo sheekh maxamed cabdiwahaab uu ka wariyo oo kun uu noqdo sheekh cumar uu ka wariyo laba ay noqdaan xadiidkaa maxaa loogu magac dari ariib lama odhanayo ilan dabqadda ugu yari hal maahe ariibkii wuu ka sareeya mutawaatirna lama casiizna lama odhanayo ilan dabqadda ugu yari saddex maahe mutawaatirna hadalkiiba daa muxuu noqday markaa dabqadda ugu yar baa loogu magac darayaa muxuu noqday casiiz buu noqday waa caiiz caiiz baa la odhanayaa ilan labuu noqday dabqadii ugu yarayd baa laba ahe mashhuurku muxuu ahaa haddaba mashhuurku dabqadda ugu yari inay maxay noqoto inay alaaa saddex noqoto dabqadda ugu yar hadday saddex tahay baa mashhuur la odhan wixii intaa ka duwan tirada la yidhaahdo been layskuma waafaqi karo dabqadda ugu yari ayna been isku waafaqi karaynin dabaqaadkiisoo dhan waxaa la odhanayaa mutawaatir aynu nidhaahno ama xadiidka tawaatur aynu nidhaahno rasuulka axaadiista tawaaturka lagaga wariyey waxaa ka midaba xadiidkan rasuulku uu yihi salى اllahu alayhi wasalam man kadaba calaya mutacamida falyatabawa maqcadahu min الnaar wuxuu sheekhu yidhi minhu waxa ka mida kan waa khabarka ah eh. nowcu nooc baa ka mida nooca oo qad nuqila la soo naqliyey tawaaturan tawaatur loo soo naqliyey lilcilmi cilmi buuna qad afaada faa'iideynaya lilcilmida xagga dambaad marsan oo waxaad odhan kartaa qad afaada wuxuu faa'iideeyey lilcilmi cilmi ayuu faa'iideeyey talow lilcilmi laamkaasi maxaa loogu daray ilayn afaadadu sideeday mafcuulu qaadan jirtaye taqdiimka la taqdiimiyey ayaa daciifiyey oo laamka waa lagu daraa mafcuulka haddii la taqdiimiyo siduu ilaahayba aayadda qur'aanka ah u yidhi in kuntum liru'ya tacburuun eeg liru'ya waa jaariya majruurkan ma haysaa yuu mafcuul u yahay tacburuunta dambuu mafcuul u yahay maadaamoo la qadimay mafcuulka laam iskaga darsadee liru'ya iska dheh haddaba ilaan haddaad ruyada cabiraysiin baa la yidhi qad afaada wuxuu faa'iideeyaa alcilma cilmi ayuu faa'iideeyaa yaqiin buu kuu faa'iideynayaa wamaa cadaa haadaa kan waxaa ka soo hadhayna tawaaturka waxaa ka soo hadhay ictabir u qiimee aaxaadan aaxaad u qiime xadiidkaasi waa aaxaad kol haddii uuna tawaatur ahayn aaxaadana qaybo badan ayuu u qaybsamayaaye saddexdaa ayaan ku salaynay odhanaysa waa gariib iyo casiiz iyo mashhuur ama daciifki iyo waxyaabihii kale dee meelo kale ay wada kala gelayaan fa awalu nawcayni labada noocka ugu horeeya waa kee labada nooc ka horeeya aaxaadka iyo mutawaatirka waa kee tawaaturka weeye fa awalu nawcayni labada noocka ugu horeeya maa ka weeyi rawaahu ay warisay ama ay wariyaan jamcun jamac maa rawaahu waa ka uu wariyo jamcun jamac ayaa wariyey lanaa innaga ayuu inoo soo wariyey can milihi isagoo kale ayuuna u ka wariyey cazaahu ama cazaahu wuu nisbeeyey can milihi buu u nisbeeyey isagoo kale ama isagoo kale uu ka wariyey waynu haynaa halkaa haddaba xadiiska mutawaatirka ah waxyaabaha laynooga baahan yahay mutawaatirka waxaa loo shardiyaa ama tacriifkiisuba uu yahay baa la yidhaahdaa an yarwiya jamaacatu yamtanicu atawaadu'u calى اlkadibi min milihim wahaakada ilى an yantahiya annaqlu ilى اlmukhbari canhu waxaa lagama maarmaana xadiidka ruwaadiisu dabqad kastoy marayaan inay cadadu tawaatur ay gaadhaan cadad aan been isku waafaqi karaynin waa an yarwiya jamaaca jamaaca wax warinaysa an yarwiya jamaaca jamaacadaa tiradoodu tiro go-an ma lehee yamtanicu waxa mamnuuc noqonaysa atawaadu inay iswaafaqaan cala alkadibi been ay isku waafaqaan waxa xadiidka dabqadan warisay jamaaco aan been marnaba isku waafaqi karaynin haddaba asaaliibta been isku waafaqu way kala duduwan tahay markii moobeelku uuna jirin way adkayd dhowr magaalo oo dalka ku yaalla wararka lagu kala hayaa hadday isku mid noqdaan in been laysku waafaqay markii mobeelada iyo internetka iyo gawaadhidii ay iska yaraayeen been maba noqon karin laskuma waafaqi karin laakiin maanta kol haddii mobeel la hayo waxaa laga yaabaa inuu xisbi isballansado xisbiguna xafiisyuu ku leeyahay dalka dhan inuu yidhahdo warkaa dadka aynuu dhiibno magaalo kasta markuu waagu beryo makhaayad unbaa lagaga sheekaynaya waran jirin warsaw kan warkii tiro markii hore loo arkayey inay tahay xadutawaatur oo been aan isku waafaqi kari lahayn ayaa hadda xadda tawaaturkii ka bixi karta oo waxaa isbedelay dee qaabkii loo noolaa ayaa isbedelay oo berigi hore noocii loo noolaa iyo hadda nooca loo nool yahay waa laba noocoo kala duwan weeye dabcad dabqad kaste waa jamaaco ayaa warinaysa been inay isku waafaqaan ay mustaxiil tahay waxayna ka warinayaan iyagoo kale dabqadaasi dabqad lamid unbay ka warinaysaa dabqadaasina dabqad lamida unbay ka warinaysaa ilaa intaa laga gaadhayo matnigii mukhbaru canhugii ilaa inta laga gaadhayo haddaba waxaa la rabaayoo kale asalkuna waa inuu noqdo mushaahado ama simaac mushaahado iyo samaac baa la rabaa asalkuna waa inuu halkaa tago fa awalu nawcayni labada noocka ugu horeeyo oo mutawaatirka ahi maaka weeyi rawaahu uu wariyey jamcun jamac baa wariyey lanaa innaga ayuu inoo soo wariyey can milihi isagoo kale ayuu ka wariyey halkaa can milihida nuskhooyinka qaar baa qoraya limilihi nuskhooyinka qaar ayaa halkaa can milihida limilihi qoraya haddii limilihi la yidhaa oo halkaa can miliida aynu aragnay limilihi aan ugu dhawaaqno waxa wey limilidu casaahuday ku tacaluqaysaa can milihiduna waxa wanaagsan inay rawaahuda ku tacaluqdo oo labada xaraf macnahooga ayaa yaro kala duwanaanaya sida inoo muuqata rawaahu waxa wariyey buu sheekhu ku yidhi rawaahu waxa wariye rawaahu waxa wariyey jamcun jamac baa wariyey lanaa inaga ayuu inoo soo wariyey cazaahu wuuna u nisbeeyey jamacaasi limidlihi isagoo kale dabqadani dabqad lamid a ayay ka soo warisay wahaakadaa sidaa ayuu ahaaday ila ladii ilaa kii inta laga gaadhayo canhu xaggiisa uu ka ahaaday alkhabar warku kii warka laga maqlay ilaa inta laga gaadhayo dabqad kastoo dabqad ka warinaysaaba waa inay noqoto cadad aan been isku waafaqi karaynin cadadka aan beenta isku waafaqi karaynin dabdigii iyo ma loo shardiyaya talow dabdigii shuruudii saxiixa ma loo shardiyaya looma shardihayo kol hadduu xadutawaaturba gaadho maxaad uga shardiyi cadadku hadduu xadutawaaturba gaadho lama eego qofkan dabdigiisi waa maxay lama yidha kan kale dabdigiisi waa maxay lama yidha xifdigiisu waxaas waad ka baxaysaa markaa waad iskaga tegeysaa laa bijtihaadin ijtihaad yuuna ku sugnaanin ijtihaad asalka marka la tago ijtihaad lagu ijtihaaday looma baahna bal samaacin samaac maqala waanu ka maqalay ow nadarin aragti waanu aragnay ah mushaahadaa loo baahan yahay wa kullu jamcin jamac kaste sharduhu waxaa loo shardiyayaa an yasmacuu inay ka maqlaan qoladii ka horreysay waa inay ka maqlaan qolada ka horeysa jamac kastaaba jamacaan ka horreeyey ijtihaadku yuuna meel ka soo geli walkadibu been minhum jamacaa xaggooga ka ahaata bitawaadu'i iswaafaq iyo heshiin ku ahaata yumnacu waa in la manciyayo jamacan waxaa loo shardiyaa jamacani jamac been isku waafaqi kara yayna noqonin waa shardi labaad oo jamcu uu leeyahay halkaa ayuu sheekhu kaga baxay mutawaatirkii thaaniihimaa kooga labaad ee aaxaadka ihi aaniihimaa kooga labaadna alaaxaadu waa aaxaadka xadiidka la yidhaah yuujibu wuxuu waajibin alcamala camal ayuu waajibini oo inaad ku camal fashaa qasab bay kugu tahay waa dembaabaysaa haddii kale lalcilma cilmise ma waajibiyo laakiin cindahu agtiisa adanu male ayaa xasal xasilay malaa jiro oo waxa weye ixtimaal baa iman kara xadiidka haddii uuna tawaatur gaadhin qofkan ruwaada ee wariyey inay ismootiis u galay ismootiis inuu galay ixtimaal ah ayaa jira waad qaadaniyo xadiidnimaad u qaadaniyood ugu camal fali laakiin waxaad dee yaqiin ka dhigayso oo yaqiinaad ka dhigaysa ma aha sidaba cilmigan musطalaxa loo yaqaan culimmadu markay dejiyeen xikmadday ka lahaayeen waxa weeye beenaalaha in rasuulka xadiidkiisa lagaga ilaaliyo ilain dano badan baa soo baxay iyo ujeedooyin badan baa soo baxay rag badanoo waxaa la arkay iyagoo culimo iska dhigaya oo culimo iska dhigaya diinta haddana dhabarka jebinaya oo markii la dilayay ragga qaarkood ay qirteen intaasoo boqol oo xadiid oo been ah oo iyagu ay sameeyeen inay axaadiista rasuulka ku dareen markaasaa la yidhi sidee loo kala saari haddaba wax shuruudaha loo sameeyey markaa shuruudo ad adag ayaa loo sameeyey oo beenaalaha lagu garto dee ragna way soo baxeen imaam lbukhaari iyo rag la mid ah oo habeen iyo maalinba u soo jeeda oo beenaalaha ilaalinaya imaam bukhaari isagoo welibana aan cilmiga xadiidka aqoon badanu lahayn oo yar ayuu riyo arkay wuxuu ku riyooday rasuulka isagoo sal allahu alayh wasalam diksiga ka celinaya nebi maxamed isagoo diksi ka celinaya ayuu ayuu ku riyooday culimmadii fasiraysay markii la weydiiyey waxaa loogu fasiray beenaalaha oo diksiga la martabo ah ayaad xadiidka rasuulka ka ilaalin doontaa sidii ayuu u dhacay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala sidii ayuu ka dhigay imise ayuu ayuu fadeexeeyey beenaale ama dad yidhi dee nebigaa sidaa yidhi waynu ognahay shuruudahana aad buu ugu adkaa haddaba xadiidkan marka lagu leeyahay waa daciif ha moodin uun ilaahay agtiisa inuu daciif yahay mar kaste ha go-aansanin uun waxaad moodin inaad go karto uun waa daciif marka lagu yidhaah shuruudihii culimadu sameeyeen buu ka soo bixi waayey xadiidka daciifkaa ah, dee ninka dabdigiisu khalkhalaa ka mid a ah. adigoo iminka sheekoo lagu yaqaan haddii laba maalmood la arko hadalkaagoo isdhaafaya xadiidkaaga maxaa laga dhigi jiray maxaa laga dhigi jiray culimo daciif baa laga dhigi jiray kolkaa miyayna dhici karaynin labadii maalmoodna khalad inuu kugu dhacay intan dambena inuu warkaaku sax yahay miyayna dhici karaynin waa ixtimaal dhici kara weeye kolkaa culimmadu way dadaaleen cilmigan musalaxa amarkay inoo sameeyeen khayr allaha siiye aad bay ugu dadaaleen aaniihimaa kiisa labaad alaaxaadu waa aaxaadka yuujibu wuxuuna waajibin alcamala camal ayuu waajibin lalcilma cilmise waajibin maayo waa yaqiin ah ayaadan oaadan odhanayn dee uu yahay laakiin cindahu agtiisa adanu danni iyo male xasala wuu xasilay aaxaadka waxaa loo qaybiyaa mursal iyo musnad baa loo qaybiyaa mursal iyo musnad qad qusima waa la qaybiyey aaxaadkii limursalin ilaa mursalin xadiid mursal ah oo la diray iyo wa musnadin mid musnad ah oo la isnaadiyey labadaasaa loo qaybiyey mursal iyo musnad baa loo qaybiyey xadiidku waa mursal iyo musnad ayuu u qaybsamay musnadku waa ka sanadkiisu u dhammaystiran yahay waa matasala isnaaduhu mursalkuna waa ka ay sakda gashay sakdo xadaf baa galay welibana xagga sare ee rasuulka ayaa xadafku ayuu ka galay xadaf baa galay qad qusima waa la qaybiyey xadiidkii limursalin mursal iyo wa musnadin baa loo qaybiyey wa sawfa yaatii wuu iman doonaa dikru kullin mid kasta xuskiisa oo minhumaa labadan ka tirsan faxayumaa meel kaste oo bacdu ruwaadi ruwaadda qaarkood yufqadu la waayo fa mursalun mursal baa la odhan mursalkaa mar laba istilaax lahoo mar si caama loo isticmaalaa si caam ah ayaa laga dhigaa oo xadafku ama midh ha noqdo ama xadafku laba ha ka ahaado ama xadafku xagga sare ha galo ama xadafku xagga dhexda ha galo ama xadafku laba isku xiga ha noqdo ama xadafku yuuna isku xigin mursal baa mararka qaar la yskaga idlaaqaa laakiin waxaan ognahay marka cilmiga musطalaxa lagu jiro inaan intaasoo dhan mursal la wada odhanin ee magacyo kala duduwan inay leeyihiin mucdalkii baa jiray oo dee isaga laftiisu sakdi iyo xadaf uunbuu ahaa ma og kolka xadafku halkuu galaa la qiimaynaya iyo inta xadfan baa la qiimaynaya wuxuu ku yidhi faxayumaa bacdu ruwaad meel kastoo ruwaadda qaarkood yufqadu la waayo fa mursalun mursal baa xadiidkaa la odhani oo lagu magacaabi wamaa cadaahu kaa waxa ka soo hadha ee ruwaadda aan la waayina ay wada sheegan yihiin musnadun musnad baa la odhan hadday ruwaaddu wada sheegan yihiin waa musnad saalixun wuxuu u suubadaa musnadku lilixtijaaji ixtijaaj iyo deliishi musnadkii waa la deliishan ile waa musnadoo sanadkiisii baa dhammaystirmaye lal mursalu mursalkase la deliishan maayo walow aimadu halkaa ay hadalka keeneen qaarkood mursalku waa qaybta daciifka buu ku jiraayo lama deliishanayo laakiin maraasilu saxaaba saxaabada ama maraasilu saxaabi saxaabiga maraasiishiisa kuwu mursal ka dhigo saxaabigu tuqbal waa la aqbali oo saxaabadu dee dhammaantood cuduul bay ahaayeen haddaba saxaabi markuu mursal ka dhigo waxaa la odhanaya kaxadfanu meesha ka maqani waa saxaabi uun saxaabiga jahligiisuna mushkilad ma leh in saxaabiga adan garanayn shaksiyadiisu mushkilad male maraasilu saxaabi tuqbal buu ku yidhi saxaabada maraasiishooda waa la aqbalayaayo waa la deliishanayaa taabiciinta maraasiishooda ka warrama lama deliishanayo saciid ibnulmusayab mooyaane isaga waa la baadhay oo sadegiibuu wax ka warin jiray abi hurayru wax ka warin jiray inta badan kadaa kan waxaa lamida saciid ibnulmusayab saciid ibnu lmusayab baa lamidee iqbalan iska aqbal filixtijaaji xagga deliishiga maa rawaahu kuu wariyo mursalan isagoo mursala ka uu mursal ka dhigo siciid waa la aqbalayayo waa la qaadanaya haddaba xadiidkii maadaamoon musnad iyo mursal aynu u qaybinay musnadkii waa la deliishan aynu nidhi isagoo aaxaad ah mursalkiina la deliishan maayo aynu nihi saaabiga saciid saxaabada manaasiisheeda iyo saciid ibnu musayab mooyaane waana la baadhay saciid ibnu musayaboo ninka maqan ayaa saxaabi u noqday ilan waxaa laga baqayaa markuu taabici mursal sameeyo irsaaliye xadiidka waxa dhici kara taabici kale inuu ka wariyey taabici kale inuu ka wariyo meesha saxaabiba una ku jirin baa dhici karta kolkaa waxaa lagu leeyahay mursalka iyo musnadka xukunkoogu sidaasoo kala noqonaya xadiidka nooc mucancanaa jira mucancan waa xadiidka can fulaan can fulaan can fulaan lagu wariyo haddaba cantani talow maxaynu xukunkeega gelinaa ma waxaa laga yaabaa nooc tadliisii inuu ku jiro oo la odhan karo maraasiisha aan haleeshiino mise waxaa la odhan karaa tadliiskuma e waa masaaniidee musnadka aan haleeshiino musnadka hala haleeshiiyaa la odhanaya mucancanka mucancankana waa la deliishani markaa wa alxaqu waxay haleeshiiyeen bilmusnadi xadiidka musnadka ah ayay haleeshiiyeen almucancana xadiidka mucancanka ee cancan lagu kala qaaday fii xukmihi xagga xukunkiisii alladii xukunka oo lahu isaga tabayana usoo caddaaday oo in la deliishado ah xukunkaa ha la deliishada aynu nidhi mucancanku wuxuu la xeer noqonayaa xadiidka musnadka ah ayuu la xeer yahay oo waa isku marka hay riwaaye marka la gudana kayfiyatu taxamulka iyo kayfiyat ladaha sidee wax loo gutaa inta badan tadliiska aynu maqalay waxa weeye qofka oo warka si kale u yaro dhiga warkiibuu si kale u yaro dhigay maanta war baad maqashay kii warka uu ku dhacay adiga kuuguma odhane kuuku yidhi baa kugu sii yidhi war miyaana naloo muuna noo warramin baa tidhi hebel muuna hebel noo warramin tadliis baad samaysay ma arkaysaa yaad ka booday kii idiin dhexeeyo isna hebelkii unbaa tagtay waxaad ka dhigaysaa inuu hebelkii kuu waramay taasaad ka dhigaysaa waa khatar haddaba siyaabaha warka marka la gudanayo loo gudanayo balan eegno wa qaala wuxuu yihi manka calayhi dushiisa shaykhuhu shaykhiisu qaraa uu ku akriyo sheekaagu hadduu kugu akriyo kitaab ama xadiid ama shay hadduu sheekaagu kugu dul akriyo sidan hadda aynu iskugu dul akhriyayno oo kale hadduu kugu dul akriyo waxaad odhan xadaanii wuxuu iiga warramayuu iiga sheekeeyey kamaa yaquulu siduu u odhanayo akhbaranii xadaaniina wuu odhan akhbaraniina wuu odhan oo labada dariiqba qofku uu samayn karaa xadaanii iyo akhbaranii walam yaqul odhan maayo fii cagsihi cagsigiisa xadaanii aduu haddaad sheekhaaga ku dul akhrido haddaad tidhaa sheekaaga aan kugu dul akriyo kitaabkan ama warkan aan kugu dul akriyo adug ku dul akrido xadaanii lama ogola inaad tidhahdo uu ii sheekeeye walam yaqul odhan maayo fii cagsihi cagsiga oo aduu markaad sheekha ku dul akriyeysida xadaanii odhan maayo laakiin yaquulu wuxuu odhan raawiyan isagoo warinaya akhbaranii buu odhan akhbaranii kanu eh, akhbaarka wuu qaadan laakiin xadiidka qaadan maayo waxayu lam yaqra' markuuna akhriyin sheekhu kuguma dul akhriyin adiguna kumaadan dul akhriyin waqad ajaazahu laakiin ijaazu kuu siiyey markuu ku qiimeeyey ayuu ijaaze kuu siiyey yaquulu wuxuu odhanayaa qad akhbaranii wuu ii warramay ijaazatan ijaaze ahaan buu iigu warramay akhbaranii ijaaza ereygan ijaaze awuu raacinaya in sha allahu tacala cashirkeeni halkaa ayuu inoogu joogaa wallahu subxaanahu tacaala aclaa waclam